allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma qala almusanifu raximah اllah albaab اlawal kitaabku wuxuu ka koobmaa muqadima iyo afar baab muqadima iyo afar baab u qeybsamaa muqadimadii waa intii yareedeen saaka soo maray baababkii afartahaa baabkii koowaad baan bilaabaynaa musanifkana dariiqadiisa waa dariiqo fariido ah oo uu tartiibiyey si fiican oo nadaamsan u tartiibsan wey baabkii buu kuu sheegi afartaa baab baab walbaba fusuul buu leh fasal walbana mabaaxid buu leh mabxath walbana mataalib buu leh madaalibta qaar kamidahna maqsad wax la yirahdo u bixiyey maqsad almaqsad alawal almaqsad athani almaqsad athalith walaa mushaaxata fi lisilaax tartiib uu sameeyey wey musanifku raximah ullah qaarkood markay matlabka ay dhaafaan mas'ala ayay qoraan mas'ala kadibna faqaraat laakiin musanifka raximah ullah isagu bacda almalab madlab ka dambe wuxuu ku magacaabay maqsad marka sidaasaan ku soconaynaa baabkii koobaad wuxuu ku saabsan yahay alkhabaru khabar buu kusaabsan yahay waa inagii khabar soo maray waxaa la yidhahda khabar tacriifkiisa luqawiga iyo kiisa isdaaxiga ahaa sida ugu macquulsanna waxaa weeyaan inuu xadiid lamid yahay alkhabaru walxadiid mutaraadifaan inay isku mid yihiin wa aqwaalu rasuuli sala allahu aleyh wasalam wa wa taqriiraatuhu wa sifaatuhu alkhalqiya walkhuluqiya in la yihahdo nabiga aqwaashiisii iyo afcaashiisii iyo taqriiraadkiisi wixii agtiisa uu ku qiray wuxuu qiray agtiisa inti lagu sameeyey waxaa laogayaa nabiga inuuna ka aamusanin waxaan banaanayn marka hadduuba ka aamusay alibaaxa ugu yaraan baxa laga qaadanaya inay tahay mubaax sunada nabiga alayh salaam baana lagu xumbaaray oo taqriir baa loo bixiyey sifaatkiisa khalqiga abuurka nabiga alayh salaam kaana rabcan min arijaal sida u abuuraa nabiga sala allah aleh wasalam leysa bidawiili lbaa'ini walaa bilqasiiri lmutaradidi wagayri dalika min sifaatih shamaa'il muxamadiya wageyriha ka sheekeeyeen waxay kamid tahay axaadiistay kamid tahay khabarka sifaadkiisa khuluqiga ah ashjacu nnaas ajwad nnaas karamkiisi iyo deeqdiisi iyo geesinimadiisi iyo ayaguna xadiiskay kamid tahy marka alkhabaru ayaa halka laga gelaya baabkan saas u guntan yahay wa fiihi khabar wa fiihi baabka asagaa waxaa gudihiisaa halaathatu fusuulin saddex fasal saddex fasal markii baab laga gudbo fasal tartiibaadka noocaas ee ay sameeyaana nooc ma waxay faa'iideeyaan eh, tashwiiq bay faa'iideeyaan iyo cadam alcajzi walmalaala haddii kitaabka inti laisku qabto awelka u horreya sida loo wado uu hal mar un isku furan yahay waa laga cajizi laakiin markuu baab dhamaado fasal kuu dhamaado mabxad kuu dhamaado tadaluc aad sii socotaa yaryar baa markaya geediga loo socdaayo hadba meesha la degi baa kugu muuqanaysa saasaa loogu talagalay iyo wixii hadba isku mawduuc ahoo laisku xidho saddex fasal buu ka kooban yahay alfasl awal fasalkii koobaad taqsiimu alkhabari khabarkii iyo xadiiskii baa la qeybiyey binisbati liwusuulihi ilayna marka la fiiriyo siduu nagu soo gaadhay binisbati liwusuulihi ilayna ma buu nagu soo gaaray ma buu nagu soo gaaray buu sheegi doonaa wa fiihi fasalkaasi waxaa gudihiisa mabaxathaani laba mabaxath mabxadka koowaad uu keeni doonaa atawaatir iyo axaad buu kala bixin doonaa alfasl الthani taqsiimaatu khabari aaxaadi khabar waxaa la yirahda ama axaadiista aaxaad en tawaatirka gaarsiisnayn yaa la qeybin doonaa ayadii waa lasii qaybin doonaa biictibaari duruq ayaa loo qaybin doonaa mashhuur iyo casiiz iyo hariib ayay noqon doonaan biictibaari alqabuuli waradina waa imaan doontaa iyadana xagga dacfiga sixada marka laga hadlayo wa fii buu ku yidhi alfaslu thalith khabaru laaxaadi almushtaraki bayna almaqbuuli walmarduud khabarulaaxaad oo ka kooban oo isku mid walbaba ay ka suurowdo inuu noqdo maqbuul iyo inuu noqdo marduud khabarulaaxaad bay isku wada yihiin asagoo khabarulaaxaad oo mutawaatir ka hooseeya yuu maqbuul noqon karaa ama marduud noqon karaa qabuulka isaga ah iyo intuu uqeybsamo saxiixii lidaatihi ligayrihi xasankii lidaatihi ligayrihi ila akhirihi yaa imaan doona marduudkii iyo sababu saqdigii iyo dacnigii iyo anwaacdii faraha badneed baa sankiisu soo saari doonaa wa fiihi mabxahaani saddexdaas markaa baab fasal yuu baabkaa koobaad ka kooban yahay intaa waa ijmaal kadib wuu ku tafsiilin doonaa oo ku faahfaahin doonaa fasalka koobaad waa soo ogaatay taqsiimu lkhabari binisbati liwusuuli ilayna wa fiihi mabxathan buu kusoo yiri mabxadka koobaad alkhabr mutawaatir buu ka hadli doonaa oka waa khabar wuxuu kasii yahay mutawaatir buu kasii yahay mabxadka labaadna wuxuu ka hadli doonaa khabr aaxaad waa khabar aaxaad buu kasii yahay labadaasu marka keeni doonaa alfasl awal bayna ka kooban yihiin taqsiimu lkhabari khabarkii oo la qeybiyey binisbati liwusuulihi ilayna marka laga hadlaayo siduu nagu soo gaadhay yanqasimu tamhiid buu yiri waa gogoldhig ama waxaa weye xogow muqadimaa yanqasimu alkhabaru khabarku wuu qaybsamaa binisbati liwusuulihi ilayna marka la fiiriyo suu nagu soo gaaray ilaa qismayni laba qeybood buu u qaybsamaa qaybta koobaad fain kaana lahu alqismu awal eh, waaxid buu yihi fain kaana lahu uruqun hadduu khabarku leeyahay duruq duruqdaasoo hayru maxsuuratin aan la xasrinin oon la koobin ma koobnaba bicadadin bayna ku koobnayn tiro mucayanin mucayana tiro la cayimay oo ku kooban tahay ma jirto waa khabar can rasuuli illaah sala allah aleh wasalam ragga wariyeyna wax xasrisan oo kooban ma aha tiro fara badan wey haddii sidaa uu yahay xadiidka nabiga ka soo arooray calayh salaam ragga warinayana tiradooda ayna xasrisnayn oona koobnayn tiro mucayana oo hebel iyo hebel la dhihi karana aynan ahayn oy ka badan yihiin fa huwa khabarka noocaasa waxaa la yihahda almutawaatiru baa la yihahda mutawaatir baa lagu magacaabaa wuxuu ku markaa qeybtii labaad buu kuu sheegay mid walbana tacriifkiisi hoos buu usii geli doonaa mabxadka koobaad iyo ka labaad ayuu ku keeni doonaa wain kaana lahu khabarku haduu u sugnaado duruqun maxsuura duruq buu leeyahay laakin duruqda waa xasrisanta kow iyo laba iyo saddex waa la dhihi karaa bicadadin mucayan jiro la cayinay ayayna ku kooban tahay fa huwa alaaxaadu aaxaad wey asagii baa sii qaybsami doona tirada mucayanka ah ayaa lasii qaybin doonaa wax hal ah iyo wax laba ah iyo wax saddex ah oon mutawaatir gaarsiisnayn bay qaybsami doonaan waa imaan doonaane marka guud ahaan khabarkii labadaa qaybood buu u uqeybiyey marka xagga cadada iyo qaabkan uu soo gaaray laga hadlayo mutawaatir iyo aaxad walikullin minhumaa mid kasta oo labada qaybood kamida ah, aqsaamun buu leeyahay qaybo wa tafaasiil tafaasiilla waa leeyahay aqsaamun wa tafaasiilu tafaasiilla waa leeyahay waa la kala babixin doonaa maca alamhila se adkuruhaa buu leeyahy musanifka raximahullah waan sheegi doonaa waa ubsiduha waana fidfidin doonaa waan faahfaahin doonaa insha allahu tacala haduu ilah yihahdo intaan sheego yani weliba si bisdisan oo fidsan bisood gawashaa la yirahda saa loo fidiyey saasoo kale aan kugu fidin doonaa buu leh bima laba mabxad baana ku wada sheegi doonaa wahumaa labada mabxath ee midna mutawaatir ka sheekeeni midna khabarulaaxaad ka sheekeeni waa kuwa soo socda almabxath alawal kusoo qaado mabxadka koowaad alkhabaru lmutawaatiru khabarkii mutawaatirka ahaa ayaa laga hadlaya maxaa la yihahdaa mutawaatir tacriifu buu kugu horreysiiyey waana sida fiican in shayga intaan xukunkiisa iyo amhiladiisa la gelgelin in xaddiisa la sheego xaddan waxaa la rabaa inay tahay jaamic maanic jaamic maanic waa inay tahay waa inay mucarafka adraaftiisa iyo qeybihiisa o ay jamcinayso maanic waa inay tahay oo dukhuululkeyr waxaan w mucarafka la tacriifinayo aan ahayn waynan soo gelin marka xaddi buu kuu sheegaya kadib markaad tasawurto ayaa markaa xukunkii lagu sheegaya alxukmu cala shayi farcun can tasawurihi wey intaa weli xukunka la xukumi waa inaad tasawurto maa macna tawaatur tobantan markii lagu qeexood fahanto ayaa marka waa xukunkiisa muxuu yahay maxaa laga alifay ila akhiri luqatan <clears throat> wa smu faacilin ism faacil weeyaan mutawatir mushtaqun waxaa laga soo dhambalay min atawaturi tawatur baa laga keenay tawaturna maxaa la yihahdaa ey tawatur waxaa la yihahda atataabucu yani atataabuc tataabuc baa la yihahdaa taqulu waxaad leedahay tawatara almataru tawatara almataru roobkii baa isra raacay ay tataabaca nuzuuluhu degidiisii iyo roobkaa daidiisiiba ayaa isa raacay ba la yihahda marka xagga luqada atawaatur bimacnaa tataabuc aya la yirha wa isku mid marka macnaha luqawiga ahna midka isdilaaxigaas habeen bu kuleeyahy markii marka mutawaatirka hadda laga hadlayo dad fara badan waxay weriyeen marka waa rag israraacay oo fara badan oo isku raacay xadiidkaas isku raaceen marka macnihii luqawigaha kii isdilaaxiga mar walba waa ku dhex jiraa marka atawaatur atataabuc saa wey qur-aanka xataa waa lagu usoo aroortay lafdi uma arsalnaa rusulanaa tatra arsalnaa rusulanaa tatra rususha baan dira iyagoo israraacaya kulamaa halaka nabiyun nacam jaaahu khalafahu nabi nabi markuu dhintaba nabi baa ka dambeynaya tatra yani mutataabiciin waay marka luqada tawatur atataabuc waad ogaati ba isilaaxan maxaa la dhahaa tawatur maa rawaahu cadadun waxay tiro wariyaan baa la yihahdaa kathiirun fara badan tuxiilu lcaadatu caadadu ay diidayso tawaadu'uhum cadadka inay isku waafaqaan cala alkadibi been tawaadu'uhum ee tawaatu'i cadad alkathiir cadadka faraha badan inuu isku waafaqo caadadaa diidaysa cala alkadibi been tiro fara badan oo ayna suuragalahayn in been ku heshiiyaan isku meel ma joogaan isku jinsi ma aha isku madhab ma aha sabab ay been iskugu imaan karaan oo been iskugu heshiin karaan maba jirtaba kaasa waxaa la dhahaa mutawatir ba la yihahda tiro fara badan baa nin walba wuxuu yidhi nabigaan ka maqlay ana nabigaan ka maqlay ana nabigaan ka maqlay saxaabi oo nabiga ka maqlay baan ka maqlay bay in badan isku waafaqeen tiradaana tiro caqliyan iyo caadada markii la fiiriyo curfiga dad been ku kulmi kara maaha isku doon ma isku meel ma maraan kala jinsi weeye kala madhab weeye kala makaan iyo kala mawdic bay joogaan kala way kala duwan yihiin ya wax isku waafaqay waxay isku wariyaan inta dad noocaas oo kale oo tiro intaas leeg ay wada wariyaan waxaa la dhahaa atawaatur ama mutawaatir baa la yihahdaa waka maa rawaahu cadadu kahiir tiro fara badan waxay wariyaan tiradaasoo tuxiilu lcaadatu jiidaysa mustaxiil waaye waxay diidi tawaatuuhum cadadka inay isku waafaqaan cala lkadibi marka tacriifkaasoo kooban ayaa lagu tacriifiyey kadib musanifku wuxuu kuu samaynayaa sharxu tacriifi iyo shuruudu tawaaturi buu haddana kuu sheegi rabaa tacriifkaas horta lagu sharxo maxaa loo jeedaa wa macna tacriif tacriifka macnihiisa waxaa weeye ana almutawaatira xadiidkan mutawaatirka la yirahda waxa mutawaatir la yirahdo huwa alxadiidu waa xadiid aw ilkhabaru ama waa khabar ilan waad soo ogaatay mutaraadif xadiid iyo khabar isku mid bay noqdaane aladii khabarka ama xadiidka yarwihi uu wariyo fi kuli tabaqatin dabaqo kasta min dabaqaati sanadihi sanadka xadiidka uu leeyahay dabaqaadkiisa dabaqo kastaoo kamida waxaa warinaya ruwaatun kathiiruun ruwaad fara badan baa warinaya dabaqo kastaba dabaqa maxaa la dhahaa waqtiga saxaabada dabaqa lasku dhahaa taabiciinta dabqa lasku dhahaa taabicu taabiciin dabqa la dhahaa marka markii saxaabada la fiiriyo saxaaba fara badan baa warinaysa haddii taabiciin la fiiriyo taabiciin fara badan baa isla warinaysa xadiidki taabicu taabiciin haddii la fiiriyo sidoo kale atbaac taabicu taabiciin sidoo kale dabaqo kastaba ruwaad kathiiruun ayaa ku jirta oo xadiidkaas ku raacday ilan sanad baa la taxayaa yaxkumu lcaqlu caqliguna wuxuu xukumi marka caadatan sida caadada ah biistixaalati inay ayna suuragal ahayn biistixaalati an yakuuna ulaa'ika ruwaat ruwaaddaa inay noqdaan mustaxiilnimadeedii caadadanu xukuntay qad itafaquu kuwa isku waafaqay cala ikhtilaafi hada alkhabar khabarka asaga ah iskhilaafkiis inuu cala ikhtilaaq dheh cala ikhtilaaqi hada alkhabar khabarka asaga ah beennimadiisa ikhtilaaq huwa alkadib alkadibu mukhtalaqu lmasnuucu cala annabi fadalika almawduc waa kudhihi jiray alikhtilaaq huwa alkadib marka qad itafaquu waxa uu kuleeyahy yaxkumu lcaqlu caqligu wuxuu xukumay caadatan sida caadada alcaadatu muxakama wlcaadatu muxakama caadadu waxaa weeyaan waxbay xukuntaa waxbay sugaysaa waa la deliishan karaa caadada waxay xukuntay biistixaalati an yakuuna ulaaika ruwaad ruwaadaas warinaysa dabaqan can dabaqin ka warinaya qad itafaquu inay iswaafaqaan bay mustaxiil ah maxay isku waafaqayan cala ikhtilaaqi hada alkhabar khabarka beennimadiisa inay iskuwaafaqaan war beena oon sugnayn inay jamaaca can jamaaca can jamaaca wariyaan oo mutawaatir ku wariyaan haddana ay been iyo waxba ka jirin ay tahay tuxiilu lcaada caadada waa way didaysaa mustaxiil weeye aas kule intaa waa tacriifkii oo uu kuu sharxay shuruuduhu xadiidkii mutawaatirka shuruuddiisii buu kaga hadlay yatabayaru waxaa caddaaday min sharxi tacriifi tacriifka laftirkiisa sharxiisa waxaa ka dhex cad ana atawaatura xadiidka tawaaturka la yihahdo mutawaatirka laa yataxaqaqu fi lkhabari khabar inuuna ku xaqiiqa noqon karin oon la dhihi karin xadiidkan waa mutawaatir aan la dhihi karin ilaa bishuruudin arbaca afar shardi in la helo mooyeene xadiid waa mutawaatir lamama dhihi karaba afartaa shardi markii la helo xukumi kartaa wa hiya afartaa shardi shardiga koowaad waxaa weeye waaxid ama alif an yarwiy an yarwiyahu inuu weriyo xadiidkan cadadun kathiir waa shardi tira fara badan waa inay weriyaan waqad ikhtulifa waxaa laisku khilaafay fi aqali lkahra tirada badan meesha u yaray ka bilaaban karto ila dhihi karaa hadda waxay tiradu gaadhay xaddii karadii gaadhay meesha ugu yareed waa isku khilaafeen calaa aqwaal ayay culimada isku khilaafeen almukhtaaru qowlka la doortayse annahu casharatu ashkhaasin wey ilaa toban qof wixii ka bilowdaa kara ay ka bilaaban toban qof meesha ka bilaabato waxay isku raacaan can cashara oo akthar oo can cashara oo akthar ay kasii werweriyaan intaas tirada ah waa in la helo wa ilaa mutawaatir laguma xukumi karo waa shardiga koobaad wey an yarwiyahu cadadun kathiir tiro fara badan waqad ikhtulifa fi aqali lkathra kathradaas ayada ah waxa ogu yaree tirada kathrada ay ka bilaaban karta ama ay ku gaari karto calى aqwaal almukhtaaru qowlka la doortayse anahu casharata ashkhas marka aqwaal kalaa jirta oo culamada isku khilaafsan yihiin oo qaarkood ka badinayan qaarkood ka yareynayaan ba shardiga labaad an tuujada waa in la helo hadihi اlkathratu kathrada iyadahe la sheegay fi jamiici طabaqaati sanad waa in laga helo haddii xiliga saxaabada ay mutawaatir gaadhsiisana tira fara badan ay nabiga ka warin xadiidka taabiciintiina hal ama laba ama saddex uu ka wariya mutawatir baa la dhihi maya tirada yar baa marka magaca mar walbaba wuxuu la socdaa musطalaxa magaca yar tirada yar buu magacu la socdaa mathalan xilligii saxaabada boqol qof baa nabiga ka warisa xadiis xajatulwadaac khudbadiisi bay dhegeysteen kumanaan miata alfi baa soo xajisay xajatulwadaac boqolkii qof ee nabiga ka dhegeysatay mutawaatir buu noqday oo weliba kusii daray xoog badan buu noqday markaasaa dee saxaabadii hal nin bes ah oo taabicia ah besaa la maqlay xadidki wax wariyey maxaa xadidka lagu magacaabi hariib baa la dhihi boqolkii waxba ma tarayso tirada udaba u yar baa laga soo qaadan laba nin basaa ah xadiidkii mutawa saxaabada faraha badan wariyeen ayaa taabiciinta laga helay maxaa la dhihi casiiz baa la dhihi saddex nin bay noqdeen mashhuur baa la dhihi tirada yar baa la qaadan marka mutawaatir waa ka baxday aaxaad buu noqday aaxaaduna waa inoo imaan doonta aqsaamta saddexday leedahay marka shardi waxaa weeye an tuujada in la helo hadihi alkathratu kahradaas faraha badan ee laga rabo dadka riwaayada mutawaatirka warinaya inay badan yihiin waa in la helo fi jamiic dabaqaati sanad xilliga saxaabada waa badan yihiin taabiciinta waa badan yihin inta walis xadiiska taabicu taabiciin ilaa mualifka kitaabka alifay uu ka gaaro mathalan bukhaari oo kale uu kasoo gaaro ilaa bukhari o kale kasoo gaaro sheekhiisi jim an tuxiila waa shardiga saddexaad weeye shuruda tawaaturka an tuxiila alcaadatu caadadu waa inay mustaxiil ka dhigto oo ay diido tawaatu'ahum dadka inay iswaafaqaan cala alkadibi been caadadii baa diideysa see caadada ku diidi caadada waxaa la yahay dadka war beena sheegi kara ee ku heshiin kara horta waa dad meel wada jooga waa inay yihiin waa in dad mabaadi ay ka dhexayso dala gaara iyo xisbiye gaara iyo madaahib gaara wada wata waa inay yihiin isku maaragtay aragti gaara waa inay wataan isku jinsi waa inay wataan taas dadku yay been ku imaan karaan shir baa la geli karaa dan gaar yaa la falanqaynayaa go-aan iyo qaraar baa la gaari laakiin markii mashriq iyo maqrib wixii muslimaha u jooga warkan isku raaco wax isku mabaadiaho gaaraho kala wadwataana aysan jirin dala calaa ana hada mutawaatirun tuxiilu lcaadata alkadib inay been noqotana caadada waa diidaysa markaas marka tuxiilu lcaadatu tawaatuuhum inay isku waafaqaan cala alkadib caadadaa diidi sababtii udiidi waan sheegnay marka sababtii u diidi waxaa weeyaan caadadu waxay diidaysaa dad aan isku shaqabahayn inay wax ku heshiiyaan nacam marka been kuma heshiin karaan warkaa isagaa marka war sugan oo sanad loo hayo oo thaabita oo mutawaatira oo yaqiina saasaa marka la qaadan daal shardiga saddex afaraad weeyaane mutawaatirka shuruuddiisa an yakuuna waa inuu ahaada mustanadu khabarihim khabarkooda dadkaa werinaya xadiidka mutawaatirka khabarka ay werinayaan meeshay u tiirinayaan alxisa waa inuu xiska yahay xis alxawaasu alkhams waxa la yihahda jirta soo ma alxawaasu alkhams asagaa kuu fasiray kitaabka waxaa nidhi waa kitaab faahfaahsan amhiladii wixii la tacriifin laha wixii la mithaalin laha wixii la daliilin laha waxo dhan asagaba ku keenayaba sharax oo kale wey waa sharax waxaan aqrinayna markaasaaba sharxay ka qawlihim samicnaa ay dhaheen soo maarat xawaas waa xaaso kamida ah xawaasti shanteed xaasatu samci baa la yihahda xaasatu samci samicnaa waan maqalay warka marka waan maqalay nabigaan ka maqalay alayhi salaatu wasalaam haddii ba yidhaahdaan waxaa weeyaan warka mutawaatir buu noqonaya ama mase ra'aynaa bay dheheen waxay u tiiriyeen xaasatulbasar aragga wa laga arka waa indhaha wey aw amase lamasnaa waxaan taabanay bay dheheen waxaan taabanay ya isku raaceen waa xaasatu lamsi aw marka ilaa aakhirihi wey aw aw ilaa akhirihi nudqooyinka waxaa weeyaan sii wad wey marka xawaasti xawaastii eh, eh, muxuu aha shanteed muxuu ahaa aلsamcu wاlbasaru wاllamsu wاshamu wاldhawqu a shantaa wey waana dhaminay waan urinay waxaasay isku waafaqeen ama in kaana mustanadu khabarihim dadkaas mutawaatirka warinaya khabarkooda waxay utiirsany utiirinayaan waxay u tiirinayaan hadduu noqdo alcaqla caqli caqli habeen noqday caqligaas iyo ka fahnay iska dhehen war xaga keenta caqliga anaga wax caqli ku saabsan hadduu yahay oo waan arkay waan maqlay midna aan ahayn ka qawli ka qawlin hadal oo kale bixuduuthi lcaalami mathalan caalamkii inuu xaadith yahay yay caqligii baa lagu ogaaday caqli baan ku ogaanay bay dhehen caqli baan ku ogaanay falaa yusma abru xiinadi mutwatir ma magacaab waxbaan arkay maad waxbaan maqlan maad waxbaan taabtan maad waxbaan uriye waxbaan dhadhamiy midna maad dhihin mutawatir lama noqdaba mutawaatir sidiiskuba sidiisaba xawaasta khamsada waa inuu qofka wax warinayo mid kamida uu sheego waan aragnay waan maqalay wax saaso kale wa ina dhaho laakiin hadday dhaha waxaan ogaanay caalamku inuu xaadith yahay caalamkan koonkan inuu xaadith yahay adi taas waxaa weeyaan muqadimaad mandiqiya ayay so ayay la imaadaan waxay dhahaan muqadimatayni waa natiija waxay dhahaan alcaalam makluuq mathalan caalamku waa makhluuq a ah. wa kulu makhluuqin xaadith makhluq waa muqadimadi labaad muqadimadii labaad wey makhluuq kastana waa xaadith de khaaliq un abad ahoo sarmadi ah wax kasta oo makhluuqa waa xaadith waxay natiijada noqotay alcaalamu xaadith caalamku waa xaadith bay natiijada noqotay maxaad ku gaadhay caqla ku gaadhay almuhim adilada nusuusiya shareecada way jirta naqliyada oo fara badan haddi qur'anka iyo sunada intaba ka warramayaaye koonka iyo abuurkiisi iyo tawxiid urububiyaba shaqadaas yaaba u taagan ilahay subxana watacala inuu koonka o dhan abuuray tasarufkiisi iyo ficilkiisi iyo qayuumiyadiisi ku socoto lakin hadda marku hadla mid waa muqadimo mandiqi ahoo sidaas yidhaahdaan waxay dhahan muqadimada koobaad haddaad waafaqdo ood salimto markala dooda cinda aljadal walmunaadara ta labaadna ad aqbasho natiijada waad ku khasbanta inaad aqbasho ma diidi kartid caalamku waa makhluuq ma ogolaatay haabaa tiri makhluuq kastana inuu xadith yahay ma ogolaatay haabaa tiri marka caalamku inuu xadith yahay ogolow ma diidi kartid waad ku khasbanta marka waa inaan masala caqliya in masaladu aynan ahayn masala caqliya xaraarat qoraxda eh, eh, mathalan eh, ithnain ama waxid nisfwaid nisf ithnain waxid nisf ithnain baa tiri hal laba niskeed wey caqligaad ku ogaatay soo ma annaaru xaariqa tajribada iyo caqligaa lagu ogaaday ina dabku wax gubo inuu gubo nacam taas looma baana hadda lama rabo waxaa la rabaa mutawatirku inuu loo isnaadiyo shay maxsuus wa in loo isnaadiyo xukmuhu mutawaatirkii shuruudiisii haddaan helnay afarteed xukunkiisa muxuu yahay muxuu qaataa muxuu eh, xugun ahoo uu leeyahay ama laga faa'idaystaa almutawaatiru mutawaatirku yufiidu lcilma wuxuu faa'ideeyaa cilmi aldaruuriya waad ku khasbantah cilmi daruuriya cilmi ad ku khasban tahay odan inkiri kaynba waad ku khasban tahayba waxaad aragto ama aad maaratay maqasho ama aad dhaminayso ama aad ursanayso waxa asaga waa shay daruuri ahoo aadan inkiri karin soo saama marka cilmi daruuri u faa'ideeyaa man kadaba ala mutacamid xadiidkaasi yaqiin waxaan u hubnaa inuu rasuulka alayh salaatu wasalaam ku hadlay yan yaqiin u hubnaa cilmi daruuri taasa la dhaha waan ku qasbanaa inaan saa u qaadan maxaa yeelay dadka werinaayo tuxiilu alcaada tawaaducum cala alkadib inay been isku waafaqaan mustaxiil wey marka nafteenni waxay ku qanacday war nabi inuu yahay warka asaga <clears throat> alcilma daruuri buu ku fasiray ey alcilma alyaqiiniya cilmigii yaqiinta loo nisbeeyey ah, alcilm alyaqiini yaqiin yaqiintuna waxaa weeyaan alcilmu اljaazim aladi laa tirdaada lahu wax go-an oon inna gedgedoon iyo shaki lahayn laa yaxuku fi sadrika xabadka goona noqonayo yaqiin waay iimaanka yaqiinta marka laga hadlayo aladi cilmigaas yaqiiniga aho yudaru alinsaan insaanku wuxuu ku khasban yahay ila tasdiiqi bi inuu rumeeyo tasdiiqan jaaziman weliba tasdiiq jaazim oo go-an oon taradud iyo naqnoqod iyo shakshaki midna aan lahayn inuu rumeeyo yuu ku khasban yahay kaman yushaahidu lamra binafsi sida qof amarkii asaga indhaha ku ahayab arkayaba waxaad arkayso ma inkiri kartaa waad ku khasbanta inaad waxaad arkayso aad tirado bal daliilkiisa aan raadino waxaan asaga ah. walaysa yasixu fi ladhaani shayun id axtaaja annahaaru ila daliili <clears throat> qoraxdaa ayada ah haddiiba daliil u baahato wax asixi adduunka ma jiraba wax walbaba daliilkeemasuusadaaya kuwa la dhaha jirta suusadaaiya xaqaayiqdo dhan inkiraysa warkaasoo kale noqonaysa marka shay aad mushaahid ood xaqiiqo u arkayso oo kale yaqiin iyo cilmu daruuri si ufaideey mutawatirkun ufaideeya saa wey manaha <clears throat> kama yushahid اlamr binafsi fainahu laa yataradad kama noqnoqonayo fi tasdiiqi inuu rumeeyo sheegaas fakadalika alkhabaru lmutawatiru waa sidaas oo qofka kama noqnoqonayo inuu rumeeyo lidalika sidaa darteed buu kaana almutawatiru wuxuu noqday kuluhu dhammaantiis maqbuulan waa mutawatir oo waa daciif ma maqlist mutawatir daciif warkaas is qaban kara ma isma qaban karaanba maxaa yele mutawatir jaawaz alkandara wuxuuba gooyeyba waxi o dhan bu dhinac kale ka maray waxaad arkayso kalu noqday marka almutawatir kulu maqbula waa la aqbalaya walaa xaajata ila albaxthi inaad baadho xaaje iyo dan laga leeyahay ma jirto can axwaali ruwaati ruwaadiisi inaad xaaladahooda baadho tira naga fiiriya bal ma maarata dabdigiisi iyo cadaaladiisi inaad tiraahdo wax xaajo laga leeyahay ma jirto khalaas duuduub ku xumbaaro wey yaqiin weliba inuu yahay warkan war saxa ayaad qaadanaysaa nacam <clears throat> marka almukarama hadda inay jirto magaalo la yidhaahdo ma wax shakaa ku jira wax tagayna waa iska yarya soo ma waa kaas marka waa shay kaado arko kale lamid tahay aqsaamuhu mutawaatirka qeybihiisa yanqasimu alkhabaru lmutawaatiru khabarka mutawaatirka wuxuu uqeybsamaa ilaa qismayn laba qaybood humaa labadaa qaybood lafdiyun wa macnawiyun baa layihahda mutawaatir lafdi ah lafdi loo nisbeeyey iyo mutawaatir macnawi ah xagga macnaha loo nisbeeyey intaa waa ijmaal bacd alijmaal buu kuu tafsiirin doonaa mid walbaba <clears throat> awala almutawaatiru lafdiyu mutawaatirka lafdiga ah huwa maa tawaatara lafduhu ma twatara waxaan waxaa sax maaha sidan u qoray hadda si u qoraya sax maaha tuwatur maxaa y ma tawatara lafdu lafdigiisi wuxuu israarraacay baa la yidhaahdaa wa macnaha w macnihiisi lafdigii iyo macnihiiba waa israacday maxamed hadda madbaci inuu yahay ayaan umalaynaya lafdigii iyo macnihiiba hadduu xadiidka israaco lafdigii haduuba israacday macnuhuna lafdigu la socdaaye kaas waxaa la dhahaa almutawaatiru lafdi baa la yihahdaa bilmithaali yatadaxu lmaqaal mithaalku wax ku caddaadaaye bal mithaalkan fiiri mithlu xadiid man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar xadiidkan fiiri lafdigaas sidaa ah ayuu xadiidku mutawaatir ku yahay oo jamaca can jamaca can jamaca can jamaca ay ka wariyeen nabiga ala iska wariyeen ah, lafdigaa asaga oo sidaa alla kala duwan rawaahu waxaa wariyey bidcatu wa sabcuuna saxaabiyan dhowr iyo toddobaatan saxaabi ayaa xadiidka lafdigaas ku warisay lafdigaas ku wariyay marka waxa la mutawaatir lafdi ah, ninkii igu beenuunta buu nabigu alayh salaam ukas isaga ukas ukasaaya qofka dee xoogow zalla ku dhacdo oo hadalka hadal ujeedin uqasteen ku hadlay iyo waa gaar taas ayada imaam muslim raximah llah fi muqadimati saxiixihi wuxuu soo arooriya athar axad ataabiciin ou leeyahay maa ra'aytu saalixiina ah, akdaba axadan akdaba min asaalixiin yani hadal saas oo kalea ah. saalixiin wax ka been badan ma arkin buu yiri yani marka wuxuu leeyahay tajri kadib cala lisaani xadiiskii amar waa lasheg wabaa lasheg wabaa lasheg de qofka intu wax sheegayana waxbaa ka dhici kara waxbaa ka dhici kara ooma qastaan ooma qastaan eh, ma aha tii beenteed ee eh, xaaraamteed maaha waxa laga hadlaya waxaa mutacamidan ukas <clears throat> falyatabawa maqadahu min annaar maqcadkiisii ama jagadiisii iyo dhulkii meeshii degi laha booskiisi min annaar haska diyaargaroob ha diyaarsado yani waa u diyaarsan tahay hasii ogaado wey rawaahu bidcatun wa sabcuuna saxaabiyin baa xadiska wariyey uma istamarat hadihi lkahra tirada ayada ahee badan ee toddobaatan iyo dhowrka way sii daa'imtay mayna kala go-in dabaqadii saxaabada sidaas u badneed weligeed saasay ku socotay ti taabiciinti bal zaada wayba ka dartay wa kasii ziyaaday fii baaqi dabaqaati sanad sanadka dabaqaadkiisi haray markii saxaabadii ay intaa noqdeen dabaqaadki kale ee taabiciintii taabitaabiciintii iyo dabaqaadki kale wayba kasii ziyaadayba ah, marka waxaa la dhahaa almutawatir lafdi ayaa la dhahaa lafdigaas isku waafaqeen almutawatir macnawiyi wa mutawatirka qeybta labaad huwa ma tawaatara macnaahu macnihiisibaa iswaafaqay duuna lafdihi lafdigaas isma waafaqsana lafdiga isma waafaqsan walba lafdiga dariiq buu la yimid laakin maadaha meesha iskugu tagayaan waa macnaha waa hal hal wey ah, mutawaatir macnawi baa la yihahdaa mithaaluhu axaadiidu rafcilyadayni fi ducaa axaadiista ku saabsan rafculyadayni in gacmaha kor loo qaado fi duca markaa ducaysanayo markaad ducaysanayso gacmahaad kor u qaadi gacanta baatinkeedaad weliba xagga cirka u taagaysaa gacanta baatinkeeda ayaad cirka u taagi ilaa wejiga inaada dhaafinin baa sii fiican wejiga aad aad maarata aada dhaafinin faraha fiidooda saa u yargodo ayay qaarkood leeyihin marka mutawatirka eh, gacmaha in kor loo taago marka la duceysanayo waxaa weeyaan waa mutawatir xadiis mutawatir wey mashhuur aziiz ma mashhuur ma axaad oo dhan uu ka baxay mutawatir buu galay rafculyadayni fi ducaa gacmaha kor loo qaado baadinka saa loo qaado hal meel baa soo aroortay in gacmaha la foororiyo yaa sheegi kara alistisqa waa jirtaa fi saxiix muslim inuu ku sugan yahay xadiiskaas nacam iyadoo laftirkeeda de madaaimaya mooy laakiin batinkaa soo arad bale xadiid baa soo aroor nabiga alayh salaam uu yiri ilaahay waa xayi waa xayiy ilahay waa alla xishood badan yastaxyi min cabdihi idaa rafaca yadayhi ila sama marku gacmaha kor u qaado an yuridahuma sifra in ayagoo ebera soo celiyo uu ka xishoonaya subxaana wa tacaala haddii shuruudda ducaa la helo waa la iska aqbali faqad warada canhu sala allahu aleyh wasalam nabiga waxaa ka soo arooray naxwu miati xadiid boqol xadiid wax lamid ah ama u dhow kulu xadiiثin xadiid kastoo minha boqolka kamidana fiihi waxaa ku sugan oo laga fahmiyey annahu rafaca nabiga inuu kor yeelay yadeyhi gacmihiisa fi ducaai ducada boqol xadiid wax maaratay gaaraya ayaa gacmaha in kor loo qaaday kusoo aroortay laakinahaa axaadiistaa boqolka gaari fii qadaayaa mukhtalifa meelo kale iskhilaafsan iyo mawaadiic iyo masaa'il iskhilaafsan ayay kusoo aroortay mid istisqihi iyo roobdoontii bay soo aroori mid shafaacadii nabig umadiisa u shafeecay ilahay u beryayay masjidulijaaba markuu nabig alay slam ku tukanayay ayuu gacmaha kor u taagay soo arortay marka maraaxil kala duwan iyo xaalada kala duwan nacam fa kulu qadiyatin qadiyad kasta oo minhaa qadaayaadka iyo qeybaha kamida ah, lam tatawaatar keligeed markii la fiiriyo mutawaatir maaha inta jeer uu nabig gacmo kor u qaaday markii istisqaa iyo roobdoon mutawaatir keligeed ma gaadhayso hal xaala laga yaaba inayba gaadhayba keligeed mutawatir xaalo kasta markii sideeda loo fiiriyo iyo gacmo karutaagidda waxay ku timid marka la fiiriyo keligeed mutawaatir ma gaari karto walqadru lmushtarak baynahumaa laakiin qadarka ka wada dhexeeya ayagoo idilba gacmo karutaagidda eh, qadaayaadka ayaga waxa ka dhexeeya dhammaantood oo ah wahuwa rafcu cinda ducaa marka la ducaysanay gacmaha kor loo taagay dhammaantood isku leeyihiin intaas tabaatara tawaatir buu noqday bictibaari majmuuc duruqi duruqda ayada ahe kala duduwan ee qadaayaad kala duduwan ku saabsan duruqdaa markii lasoo aruuriyo mabda'an ay isku leeyihiin oo ah alrafcu biducaa gacmaha in kor loo taago cinda ducaa gacmaha loo taagana laga dhex fiiriyo macnahaasay mutawaatir ku wada noqdeen marka lafdi soo wada arooray oo sida man kadaba oo kalea gacmaha inu kor u taagay nabiga aleyh salaatu wasalaam oo boqol gaari ma jirto laakiin munaasabaad kala dudugan buu nabiga gacmaha kor u munaasabaadkaasna waxaa ku wada jirta qaasim mushtarak waxay isku leeyihiin oo ah gacmo kor utaagid gacmo kor utaagidaas marka waxaa la dhahaa almutawaatir ilmacnawi ayaa la yidhaahdaa wujuuduhu joogidiisa jiridiisa mutawaatir ma jiraa oo hadda ma jira axaadiis mutawatir ha waa jira yuujadu waa la heli cadadun tiraa la heli laa ba'sa bihi aan dhib lahayn laa ba'sa bihi waxaa laska dhahaa yani tira aman yareenba markii la fiiriyo tiraan aad usi yareen ayaa cindahu ghanamu laa ba'sa bihi ari aan saa aan sii xumayn oo tirada gaarayo oo kale mathalan yuujadu cadadu laa ba'sa bihi min alaxaadiis mutawaatira axaadiis mutawaatira tira aan saa usii xumayn usi yareen ayaaba jirtaba minhaa waxaa kamida xadiiث اlxawdi axaadiista xawdka nabiga alayhi الsalaatu wasalaam muminiinta ay ka cabi doonaan ku saabsan allah naga dhigo kuwa ka cabe axaadiista waa mutawaatira wey mutawatir axaadiis qadciya oo mutawaatira oo la inkiri karin wey nacam ama aan mura la kerin karin ama aan u baahnayn xataa in la baxfiyo ruwaadda iyo duruqdooda iyo xaaladaha la daba galo maxaa yeelay cilmi daruuri yaqiini buu faa'iideeyey wa xadiiث اlmasxi cala اlkhufayn in khufeynka la masaxo haddaad khufeyn qabto oo gaba buuda qabto maswiisi wax qabto inaad haddaad muqiim tahay yowma waleyl aad masixi karto meesha dhaqi laheed bishuruud haddii shuruudu la helo marka hore ayagoo daahir aad gelisay eh, eh, haddaad musaafir tahay inaad saddex beri iyo saddexdooda habeen aad kor kaga masixi karto axaadiidta ku soo aroortay masxu cala alkhufeyn cumuuman marka la isku aruuriyo waxaa weeyaan ayadoo mutawaatir macnawi weeye wa xadiid rafculyadayn gacmaha in kor loo qaada fi salaat marka salaada la tukanayo salaadaha markii la tukanayo meelaha takbiirat lixraamka muran ba kama taagna takbiirat lixraam in gacmaha kor loo taago waxa axnaafta iyo ah, malikiyada iyo bacd alaima iyo qaarkood ay ka hadlayaan waa meelaha kale مثلا عند الركوع mrka لركuعayo عند الرفع من الركوع عند القيام من من التشhهد الأول mrka laga kor kacayo sدxda xاalo aفartaasa yaa soo aroortay في صحيixين ku soo arooray waxaa kaloo soo aroortay نبg عليه السلام في kuli رفعi وخفضi في kuli رفعi وخفضin ayadoo soo aroortay لكن أحياaنا ma badna waxaase la daa'mi jiray كما xadيث في xadيث عبد الله بن cمر وغيرi xاaladaha noocaasa marka salaada la gelayo takbirat ixraamka marka rukuucda loo rukuucayo marka laga kor noqonayo marka atixiyaadka koobaad laga kacayo waka axaadiista waa mutawaatira wa xadiidu nadar allahu imraan xadiiska asaa ka soo maray wey ducada uu nabigu u duceeyey alayhi salaatu wasalaam ahlulxadiid ahlulxadiidka ducada iskale ninka nabiga alay slam warkiisa maqlay oo haddana xifdiyey oo haddana gudbiyey nadar allahu allah nuuriyo iftiin allah geliyo rasul nabi sal sl u duceeyey wa gayruhaa kathiir iyo keyrkeed intaas oo fara badan waa jiraan laakiin ha badnaado axaadiista mutawaatirado laa ba'sa bihi haba ahaatee low nadarnaa haddaan fiirino ilaa cadadi axaadiiث اlaaxaadi axaadiistan axaadiiثulaaxaadka la yidhaahdo een mutawaatir gaarsiisneyn tiradeeda haddaan fiirino lawajadnaa waxaan helaynaa ana alaxaadiiث almutawaatira axaadiista mutawaatirada inay qaliilatun yartahay jiddan aad weliba binisbati ilayha markii aaxaad loo fiiriyo aaxaad markii loo fiiriyo wax yar wey axaadiث aaxaad baa marka fara badan marka cadam alcamali bikhabri laxaad qofka yirahda marka shareecada in badanoo kamid dayacay in badanoo kamida ah ayuu dayacay marka khabru waa xuja kol hadduuba maqbuul yahay oo xadiis saxiixa oo haabita can rasuulillah uu yahay waa la xujaysan karaa khabru wax walba loo xajaysan caqiidada loo xujaysan axkaamta loo xujaysan fadaa'il acmaalka loo xujaysan bima tacuun bihi lbalwa baa loo xujaysan raddan calaa bacdi ahli cilm baa lagu radinaya culamada qaarkood waxay leeyihiin khabru bima tacuun bihi lbalwa looma qaadanayo axnaafta kamida ah xanafiyada matacun bilbalwa waxaa la yihahda shayga waxyaalaha maratay xaajadooda iyo noqnoqodkooda uu fara badan yahay ee mar walba soo noqnoqda soo noqnoqda in hal saxaabi besa nabiga uu ka maqlo oo uu ka soo wariyo ama laba iyo saddex iyo khabarudhaaxaad kusoo aruurto kusoo warwareysato wax macquul maha bay dhahan macquul maha hada yadulu calaa qalati raawi raawiga ismoodsiiye oo khaldamay ah, matacun waxaan rabaa inuu mustafiid noqdo oo ilaa mutawaatir uu gaara la rabaa saasay leeyihin marka xanaaftaa qabta walidalika xadiid yari ay ka qaadeen ayaguna axadiis yari in qiyaas iyo cilal iyo nadar iyo xagga aadaan ayaa keentay oo wax badan ayagana ay ku khasaaraan way yartahay lakin khabarulaxad marki loo fiiriyo axaadiistu mutawaatirku wuu yaryahay ashharu lmusanafaati fiih musanafaadka la alifay fiihi tawaatur ama mutawaatir laga alifay kuwa ugu mashhuursan yuu musanifka inoo sheegaya raxmat ullahi aleyh xafidahu llah dubanol laqad ictana alculamaa culummadu waxay ihtimaam siiyeen ictinaha waa ihtimaamka shayga oo la daryeelo bijamci اaxaadiiث اmutawatira axaadiista mutawaatirada in la jamciyo wa jaclihaa yeelideeday ihtimaam siiyeen oo cinaayo siiyeen in la yeelo fii musanafin kitaab la alifay oo mustaqilin mustaqil ah kitaab mualif oo mustaqil ahoo gaar u baxsan keligii mutawaatir un ku aruursan yahay maxay saa u yeeleen liyashala inuu sahlanaado cala aalibi qofka aalibka ee wax baranaayo aلrujuucu noqod ilayhaa axaadiista mutawaatirada inuu u noqdo oo hadduu rabo axaadiis mutawatira inuu ka raadiyo meeshaas hadduu xifdin rabo ka raadiyo inay u sahlanaato saasay u yeeleen wailaa haddii mutawaatirkii uu axaadiistii axaad ku dhex jiro helidiisa waa adag tahay laakiin haddii intii mutawaatirada meel iskugu keenoy de waaba sahlanta fa min tilka almusanafaat kutubta la alifay la tasniifiyey waxaa kamid a mutawaatirka ka hadasha keliya kitaabka la yihahdo alazhaaru almutanaathira fi lakhbaari almutawaatira nuuc sajci uu ku keenay alazhaar jamcu zuhra zuhrada waa ubaxa wey alazhaaru almutanaathira ubaxii firdhisnaa kuna saabsanaa fi akhbaari almutawaatira axaadiistii mutawaatiradeed lisuyuudi baa iska leh jalaldin suyuudi cabdiraxmaan suyuudi wa huwa muratabun cala alabwaab waa kitaab tartiibsan abwaab ku tartiibsay ala abwaab alfiqhiya ayuu ku tartiibsanyah mathalan wixii salaad ku saabsan wixii soon ku saabsan mutawaatir gaar isku nacam ba qadfu lazhaar kitaabka labaad ayaa la yidhaha magaciisa qadfu lazhaar quduufka waa jamci quduuf waa daaniya qadfi waa gurashada meraa la gurto azhaartii haddaan soo maray ee mutanaathirkeed yaa hadda la guranaya yaa iska leh lisuyuuطiyi baa iska leh ayda wa huwa talkhiisu likitaabi saabiq kitaabka hore umuu talkhiisiyey noo soo koobay raximah اllah jim kitaabka saddexaad nadmu lmutanaathiri min alaxaadiiثi اlmutawaatiri isagoo nadmi loo bedelay nadmu lmutanaathir ama lasoo aruuriyey lasoo taxay lasoo jamciyey lasoo aruuriyey min alxadiiث mutawaatiri limaxamed ibnu jacfar alkatani baa iska leh oka intaana marka waa lilfaa'ida musanifka raximah اllahu tacaala musطalxii hadda kamid ma aha musطalxii kamid maaha masaladii musطalaxeed ee raawiga axwaal الruwaati min xayثu اlqabuuli wاraddi bu musطalaxu shaqo ku leh intan kale waa un min baab faa'ido uu ku faa'iideynayo musanifka raximah llah mutawatir baad noo qeexday <clears throat> tacriifkiisi baad noo sheegtay shuruuddiisi baad noo sheegtay xukunkiisi waxuu faaidaya noo sheegtay xaggeen ka heli karaa mutawatir haddaad tiraahdo oo kaasuu ku yiri kutubtaa u doono marka waa min baab alfaa'ida almabxath athani khabar aaxaad khabarulaxaad buu ka hadlayaa markii khabarkii laba loo qeybiye mutawaatir iyo aaxaad baa loo qeybiye mutawaatir soo ogaatay wuxuu yahay shuruudiisa tacriifkiisa wuxuu faaidey cilmi yaqiini daruuri inuu faa'ideeyo waa soo ogaatay aaxaad baa fara badan tacriifuhu luqatan alaaxaadu jamcu axad axad oo la jamciyo unba aaxaad lagu jamcini axad waa mufrad jamciisana aaxaad bimacna alwaaxid buuna noqon wa khabarulwaaxidi huwa maa yarwiihi shaksun waaxid xagga luqada shaksun hal qofa wuxuu wariyaa khabarulaxaad la dhahaa waa xagga luqada laakiin xagga istilaaxa hal iyo ka badan buu noqon isilaaxan huwa maa lam yajmac waxaan kulminin sharda tawatur lam yajma lam yajtamic aleyhi ku kulmin sharda tawatur almutawaatir maa lam yajmac waxaan kulminin huwa maaguba sharda mutawaatiri mutawaatirkii shardigiisi aan soo maray shuruudiisii shuruud almutawaatir wixii aan jamcinin ayaa axad la yihahdaa shuruuddii aan soo maray mutawaatirka afarteed haddii laga waayo khabarkan wuxuu noqonayaa axad buu noqon darajadii mutawaatirkii hoos ba uga soo dhacay xagga axaad baa laga dooni kadib deena xukunkii axaadu buu qaadani waa ka xukunkiisina waa ka xukunkiisi yufiidu wuxuu faa'iideeyaa axaadu ama khabarul axaad wuxuu faa'iideeyaa alcilma annadariya waa cilmi ku dhisan fiiro laa yufiidu laka alcilm ila an tandura xaala raawi waasaa macnaha inaad fiiriso raawigan war muxuu yahay war naga fiiriya ma wanaagsan ba ma ma caadliba ma dabdiba aad tiraahdo ood xaqiijiso kadib baad cilmi ka heli ood daliishan kartaa ood aad kugu wacdin kartaa ood aad ku cibaadaysan kartaa marka cilmi buu faadaya lakin goormu cilmi faadayaa bacda nadar mutawaatir laakiin babta horeed aragtay ee shuruudiiba aad heshayba markaaba hosaad ka xariiqi weliba cilmi yaqiini oon shakilen kaanaka tushaahid si adoo arko kale somaart say u kala fog kan waxaa weya alcilmu faada anadariya loo ay alcilm almutawaqif cilmi ku taagan weye cala anadari in la fiiriyo raawiga iyo wlistidlaal in la dariishado annadar wlistidlaal in la baaro oo la fiiriyo la baxfiyo kadib deena daliilkiisi la xaqiijiyo markaasuu cilmi noqonaya hada walikhabr اaaxaadi taqsiimaan laba qaybood buu leeyahay khabr aaxaadki laba qaybood laba u qaybsamaa kulu taqsiimin qayb walba biictibaar markii dhinac laga fiiriyo yuu qeyb noqdaa khabr aaxaad laba qaybood buu noqon marka biictibaar wey باعتبار مثلا باعتبار العدد حق tirada marka laga firiya khabarudhaxaadka inta uu gaarayo saddex buu qaybin qariib casiiz mashhuur waa xagga cadadka xagga ma la aqbali mise lama aqbalay marki la fiiriyana laba hadan u qaybin doona maqbuul iyo marduud waa saas marka wax soo wado wuxuu yidhi hada walikhabar ilaha taqsiimaan laba qaybood buu leyihin kulu taqsiimin qayb walba iyo qaybin walba bictibaar dhinac baa laga fiiriyey biictibaari cadad marka la fiiriya waa qayb bctibaari اqabuuli wاradyi ama quwa sixa wadacfi marka la fiiriyana waa qeyb saas wey manaa wasaadkuru haadayni taqsiimeyn labadaa qaybood baan kugu sheegi doonaa fi lfasl الthani fasalka labaad wa halka alfasl الthani taqsiima khabar اaxaad khabar اaxaad labadiisii qeymood taqsiima khabar اaxaad nunti wa la iska xadfay liidaafa wa fiihi mabaxathan laba mabax baa meeshan ku jira almabaxath اlأwl taqsiimu khabar اaxaadi khabar اaxaad oo la qeybinaya binisbati ila cadad ruqi marka xagga tirada laga hadlaayo biqadri nadar can dacfin wasixa ma la aqbali mise lama aqbalay tiradiisa laga hadlayo waa qeybta koobaad khabar aaxaad binisbati ilaa cadadi uruqihi duruqdiisa inta ay gaadho almabxathu thani taqsiimu khabar aaxaad binisbati ilaa quwatihi marka laga hadlayo xagga quwada iyo sixada iyo aqbalka la aqbali iyo wadacfihi inuu yahay mid marduud oo daciifa markuu yahayna ayadana qaybu noqonaya qeybta koowaad marka almabax ilawal buu kugu keenay taqsimu khabr اaaxaadi binisbati ila cadadi ruqi marka laga hadlayo yuqasamu khabar اaaxaad baa la qaybiyaa binisbati ilaa cadadi duruqihi markay duruqdiisa iyo cadada uqaybsam inta qeybada u noqo marka laga hadlayo ilaa alaata aqsaam saddex qaybood bu qaybsamaa waa xagga cadadi duruqa qeybta kale way ku imaan doona mabaxadka labaad bay kugu imaan doontae xagga quwada iyo dacfiga marka laga hadlayo laba qaybood buu noqon doona lakin xagga cadadka marka laga hadlayo khabr اaaxaad saddex buu uqaybsamay wahiya almashhuur alcaziiz algariib saddexdaas wey saddexdaas u qaybsada waa ijmaal waay ijmaal marka tafsiil baa imaan doona bacda hada alijmaal waa lagu fasiri doonaa mid walba gaar mashhuurkii casiiskii qariibkii wasatakalamu waan ka hadli buu lehay musanifka calaa kulin mid walba oo minhaa saddexdaa qaybood kamid ah axaadi u qaybsanto bimalabin bimalabin madlab mustaqilin madlab mustaqilahoo gaar u baxsan ayuu kugu keeni doonaa almadlab alawal almashhuur waa kanba mashhuurkii buu ka hadlaya musanifka raximah hadda marki la dhao mashhuur mutawatir mu galaa ya mashhuur mutawatir mu galaa oo maa dhacay muxuu gallaya ya cadadkiisa maxsuur ba mase maxsuur maa mashhuurka waa wax kooban wax kooban wey marka waa soo ogaan mutawatir cadad hayr maxsuur wey tira aan la koobi karin wey ayb marka madlabkan almashhuur buu kaga hadlay axadda ah, saddexdiisi qeybood qeybta ugu weyn wey qeybta ugu weyn buu ka hormariyey aziiz buu ku xujisiin doonaa gariib saasuu ku wadi doonaa tacriifuhu lugatan huwa ismu mafcuul min shahartu lamra amarkii baan caanbixiyey idaa goorta aclantuhu aclantuhu ashartu lamra idaa aclantuhu markaan muujiyo wa aan daahiriyo sumiya bidalika liduhuuri mashhuur waxaa mashhuur loogu bixiyey liannahu daahir waa shay muuqda liduhuuri muuqanishadiisa uu muuqdo wuxuu ka muuqaal badan yahay gariib iyo casiiz xagga luqadeedi ba isilaaxan mashhuur maxaa la dhahaa maa rawaahu halaathatu faakthar saddex iyo ka badan waxay weriyaan fii kuli abaqatin abaqa kasta maa lam yablaq xada tawaaturi fi kuli abaqa wuxuu ka wadaa yani abaqo walba oo sanadka kamida qeybihiisa iyo xaaladihiisi maraaxishiisa meesha ogu yar saddex waa inay tahay hakabat wuu ka badan karaa wuu ka badan karaa saddex laakiin dabaqada ogu yar waxaa werinaya xadiidka saddex qof waa inay yihiin saas wey macnaha haddii mathalan saddex qof ay dabaqada e, e, werina dabaqu saxaaba dabaqu taabiciina ay toban werinayaan ama ay labaatan werinayaan maxaa lagu magacaabi mashhuur baa la dhihi tirada yarba mar walba magaca iskale ma rawahu halaathatu faakthar fi kuli dabaqati ma lam yablaq xad lakin tawatur waa inuu gaar faakthar taasuu hor istaagaya haddaad faakthar tirada iska sii dayso dee mutawaatir buu geli marka saddex iyo ka badan ka badantaa marka waa in la yirahdo tawaaturna waa inuuna gaarin hadduu katrada iyo badnidaa mutawaatir u gaaro dee aaxad waa ka baxayba aaxad intuu ka baxayba wuxuu galay almutawaatir buu galay mithaaluhu mutawaatirka marka mithaalkiisa muxuu yahay xadiiثu in اllaha ale xadiiثkii صaxiixa haabitka can rasuli lah salى اlه alيه wasalam ah, rag badanoo saxaabo badanoo kooxaana werwerisee wuu ah, noo keeni doonaa musanifka bashaxda qaar kamida dejinaya wuxuu yidhi in allaha alle nabiga alيه الsalaam laa yaqbid اlcilma cilmiga ilaahay ma qibdoodo ma oofsado ma qaado intisaacan siibitaan yantazichu uu siibo cilmigii min suduuri اlculamaa culamada xabadkooda uu ka siibayo hal mar un culamadii oo jiifsatay cilmi la-aan ma soo fadhiisanaya ma soo toosayaan oo culimadii oo nool cilmi ma tegaayo marka culimada la waayo waa wax bartana la waayo intii hore baratayna wixii bartay wax ka reeban la waayo de meeshoodii waxaa imaanaya jahli baa imaan jahli hadduu imaadana dad baa duuban kuwaa duubtayna wixii la weydiiyey waa ka jawaabayaan xeer iyo caadi iyo xeer jajab iyo umuuro kalaa meesha geli qawaaniin iyo lawaaix umuuro kalaa meesha soo fadhiisanaysa cilmigu haddii saa u socon waayo oo jiilan can jiil kooxba koox ay ka wari weyso waa lababi waa ladabargui waa ladabargui cilmigii baa baabi marka dambena diintii tawxiid baa baabi marka waa lagaalob marka dambe waa la gaaloobaya dad soomaali ahaay oo somaynan maqal reediinla la yiraha ma maqasheen ya reediinle ya soo ma jiraan muslim bay ahaan jireen waxay ugu dambeeyeen maxaa gaaleeyey xoololey bay ahaayeen xoolihii say usii socdeen usii socdeen usii socdeen kuwan soomaalida ee gedigaa u guuray iyo say usii socdeen oo kale isii socdeen xeerayeen macalin ka hadh wadaad ka hadh walaal usoo noqday waa laskaga tegey kuwa hore alfaxmalaa iyo allahu iyo salaadaha yaqaanee duqeydaha waa dhammaadeen hadday dhinteen maxaa soo haray kuwa laa ilaha illa allahu leh laa ilaha illa allahu daftarkeeda watay waa dhintay waxaa soo haray kuwa kuwii ayaga ahaa ay u tageen ee gaalada intay wax ka guursadeen abti iyo dibri iyo waxay wada noqdeen isdhex galeen la yirideeno wixii o dhan ba akriya ma weynay waa gaaloobeen saasay ku gaaloobeen hadda kuwa sii socdana saasay noqon doonaan hadday ilahay ka gaadhin haddaan la gaadhin idinkan ay ka daba tegin dugsiyo loo qabanin dacwo lala gaarin kuwa hadda sii socda ee dhexda usii galaya haddii gaalada la dhex galo waxay ku fiican tahay dacwada inay socoto dacwada hadday socoto kuwa gaalada islaami islaamka faafaya kamid tahay <clears throat> noocan geediga ee la guurayo waa nooc futuuxaad ah nooc futuuxa wey noocan hijiraadka ee silsilada hijiraadka lahijroonaya badaha la gudbaayo wax dhinta waaba dhintay waxaa ayaga laftirkooda waa nooc dacwo iyo futuuxada laakiin waa in la helo dad dacwadii iyo diintii xumbaarsan oo meel walba gelaya markaas dadku saameyn yeelan kuwii socdayna gacanta lagu hayn kuwo kalena lasoo jiidan laakiin wax wax sheegay markii lawaayo oo dugsiba lawaayo meel ka dhalalayo dadku waa galoobayaan dadkaa reer baadiyaha diintooda wuxuu ku joogaa oo baaqi ku yahay dugsiga qur-aanka macali dugsi iyo qur-aan iyo dab shidan haddii la waayo waa la gaaloobi gaalay noqonayaan way gaaloobayaan xagee diinka ku hadhi diin kale ma hadhi macalinkaas dugsiga haya gabdhaha u meheriya janaazadooda ku tukada kii jiran ku tufa kii maaratay faatixadii iyo salaadii ku tukan la bara kaasa ku dhex jira kii haddii la waayo wax kale u tagana la waayo waa la gaaloobi khalaas soo ma marka xadiidka saasu ka hadlaya in allaha laa yaqbid alcilma intizaacan siibitaan yantazichu min suduuri اlculamaa culamada qalbigeedu iyo xabadkoodun ka siibi maayo walakin yaqbid اlcilma cilmigii buu ilahay qibdoonaya biqabdi اlculamaa bisababi qabdi اlculamaa culamadii oo la oofsaday dadkii culamada aha cilmiga lahaabaa dhimanaya wax taran ana kama tegin wax taran ah iyo wax arda ah iyo wax ka qaado ka tagayna ma laha xataa idaa lam yubqi markuunan harinba caaliman qof wax yaqaana wax yaqaanaba la waayo oo lasii fiiriyo dadkuna qadaayaad fara badan iyo nisaacaad iyo doodo iyo umuuro badan oo laga ishkaal bixin u baahan ayaa soo dhexgeli mar walbaba dabicat lbashar basharka dabiicadiis waa sidaas waxgara markii la waayo ittakhada annaasu ru'uusan madax bay samaysanayaan madax dhaqameed ayaa lagu bixinaya juhaalan jaahiliina jahligooda u caadi ahaen juhaal waxaa juhaal loo yiri oo mubaalaqa loo sameeyey jahligooda waa jahl murakaba laa yadri wa anahu laa yadri anahu laa yadri waa jaahil laa adri hadduu dhihi lahaa jaahil basiidu noqon lahaa war ma garanayo war aniga ugu halaagsamina meelaha u doonta telefoonna dirsada hadduu dhihi lahaa laakiin waxbuu sheegi marka waa jaahil murakaba fa su-iluu la weydiin ru'uustii juhaalsheed faftaw markaas faaftaw markaasi fatwoonayaan ka jawaabi bikayri cilmin bay jawaabi fadaluu ayaga dhume wa adaluu dadkina dhumiye xadiidkan hadda waa xadiid qiimo badane baabkiisa iyo masaladiisa hadda kuma jiree mashhuur baan hadda ka hadleena xadiidkan waa mashhuur mashhuurkii anirma rawaahu thalaatha fa akthar ragga wariye xadiidkan sanadka ku jira waxaa laga helay mashhuurkii tacriifkiisiibay dibqan si fiican uwaafaqay musanifka mukhadadkiisa waad artaa hadi halkanaad ka fiirin kartaa wuxuu ku yidhi xadidka in allah la yaqbadu cilman yaa wariye albukhaari muslim atabaraani axmed alkhadiib khadiib albaqdaadi horta intaasaa warisay ko yay bukhaariguu ka wariyey ibn abi uweys bukhaari yuu ka wariyey ibnu ibn abi uweys buu ka wariyey cabdullaahi ibn abi uweys a ah, ibn abi uweys ayuu ka wariyey ya muslimna ayuu ka wariyey qutayba binu saciid buu ka wariyey albaqlani dabananna yuu ka wariyey maxamed binu camar axmedna yuu ka wariyey cabdullaahi waa weriye can abihi buu ka wariyey ah, khadiibna bakr binu sadqa soo ma artid raggii marka markaa saa u fiiriso akthar min halaatha weeyaba ah, mutawatir mayna gaarin mashhuur dabaqadii koobaad mashhuur waa laga helay ibn abi uweys baa soo kacay adigana yaa wax kaa wariyey malik baa ka wariyey soo ma artid riwaayada bukhaari ee ibn abi uweys waxaa wariyey malik muslimna qutayba bin saciid riwaayadiisa waxaa wariyey jariir dabaraanima yaa wariyey riwaayada محمد بن إبراhيم عن أبيه العلاء بن سليمان الرقي ninka la yidhi cbdاللahi عن أبيهna وkيع بن جراح بكر بن صدقna cبداللahi بن سعيid وhkda saa ku sawd marka dريqan بخاري ata soo qaatay هishام بن curوة curوة بن زبير cبداللahi بن cمر isla curwahaas riwaayada muslimna waa ku jiraa riwaayatu hishaam waa bukhaari iyo muslim labadaba halkaas iskugu imaadeen riwayatu hishaam bay iskugu imaadeen hishaamun can curwa iyo hishaamun can curwa bukhari iyo muslim labadaba riwaayada kale ee dabraalina waa zuhri abu salama abu hurayra riwaayadan bukhaari iyo muslim saxaabiga xadidka warinayo waa cabdullahi ibnu camr ibnu lcaas midan eh, dabaraanina waa abu hurayra midan axmedna waa ziyaad ibnu labid midan khatiib albaqdaadina saxaabigu waa caaisha soo maarti marka dabaqo kastaba akthar min thalaatha ah, yaa warinaysa oka marka waad aragtaa mashhuur mithaalkiis intaba markii lasoo wari marka nabiga aleyh isalaatu wasalaam ah, nabiga isagoo batrigii noo sheegay aleyh الsalaatu wasalaam silsilada isnaadiya marka asaga lagu madaxinayo fahada اxadiiثu waa rasuulkeena salى اlahu alيه wasalam markii de saxaabada lasoo qaado wixii ku xiga waxaa weeyan warka u dambeeya qaala rasuul lahi baa ku xigtay matnigii baad gashay fahada اxadiiثu rawaahu waxaa wariyey ثalaaثatun saddex iyo faakasaro ka badan fii kuli dabqa dabqa kastoo min dabaqaati isnaadi sanadka dabaqaadkiisa kamida saddex iyo ka badan ba ku jirta fabinaan calى dalika sidaa anoo ku dhiseen yusama hada alxadiid saas darteed baa xadiidka lagu magacaabaa bilmashhuur mashhuur saasa lagu magacaabay mashhuur saasa lagu magacaabay almustafiid mid la yihahdaa imaaday marka mustafiid luqatan ismu faacil weeyaanoo min istafaada ayuu ka ahaaday istafaada lagu faafay mushtaqun waxaa laga soo inshiqaaqo o laga soo dhambalay min faadalmaaw xaggaas asalkeena ka imaatay faadalmaaw oo biyihii ku saabsan ayaa markii dambe khabarkii iyo wararkii dadkii iyo ayada loo adeegsaday mushtaqun min faadalma faadalmaaw biyihii baa fatahay biyihii yaa fatahay fayadaan fayadaanka waxaa weya waa fatahaad biyo baxaa iyo fatahaada iyo kuwaasa fayadaan la yihahda ah, wasumiya bidalika alintishaari baa loogu magacaabay waxaa mustafiid loogu magacaabay xadiidkan liannahu waa xadiid muntashira oo faafay wey ah, min faadalmaw mm, dawaafka xajka mid waxaa ku jira macnaha isagana laga helay muxuu aha dawaafu alifaada dawaafu alifaada maxaa yeele carafa laga soo butaacay uma afiiduu min xayثu afaada الnaas wakaa fayadaankii waa la butaacaya waa la burqanaya sidii biyaha lu tilmaamay marka luqadii weeyaan mustafiidke isilaax maxaa lagu dhahaa isilaaxan اkhtulifa waa la isku khilaafay fi tacriifihi mustafiid waxa la yidhaahdo tacriifkiisa waa la isku khilaafay calaa halati aqwaal saddex qowl saddex war baa la isku khilaafay wahiya aqwaasha saddexda kataali waa si soo socota ko huwa muraadifu lilmashhuur qolo waxay dhaheen mustafiid mashhuur buu muraadif u yahay mashhuur buu boodho boodho la saaran yahy muraadif waad ogaatay soo ma radiif maxaa la dhahaa fangal soo ma radifta rasul lah slam ardafani rasullah radif waana waana ridfu nabiy mucaad binu jabel iyo ibn cabaas iyo yaa mucaad marka qofka gadaal kaa saaran adnaa hor saaran tahay marka qolo waxay dhaheen war mustafiid mashhuur isku hal weye iswey bay saaran yihin isku hal weye waanu soo arn ma rawaahu akthar min halata walam yuq xadda saddex ka badan saddex iyo ka badan oo mutawatir aan gaarin mustafidna sidaanba dhihi tacriifka qolasaasay dheheen laba qowlka labaad waxay dheheen huwa akhasu minhu may waa ka khaasan yahi mashuur ma gaaro waa ka yaray waa ka khaasan yahi liannahu yushtaradu waxaa loo shardiyaa fi lmustafiid an yastafiya darafaa isnaadi sanadka labadiisa darafood waa inay siman yihiin halaathatu can halaathatu can halaathatu can halaatha walaa yushtaradu dalika fi mashhuur mashhuur looma shardiyo mashhuurku looma shardiyo meel un saddex waa in laga helo afar meesha kale shan meesha kale ha ah, hamsa ilaa mutawatir haddii rabto mutawatir dabaqada u horeysa ahaada meelun saddex waa in laga helo qolana saasay dheheen thalithan huwa acamu minhu maya mustafiidka ka caamsan oo mashhuurka khaas ah ey caksu alqowl thani qowlka labaad cagsigiisii oo mashhuurka way waxaa darafay labadiisa dhinac inay siman yihin la rabo mustafiidka laakiin maya waa ka caamsan yahay qolana sidaas yidhaahdeen ah. almashhuuru hayru lisdilaaxiy mashhuurkaan kasoo hadlayna waa kii musalax ahaa ee tacriiftiisa soo maray ee khabrulaaxaadka kamid ahaa kaasuu ahaaye mashhuur kalaa jira oo kaa musطalaxa aan ahayn almashhuuru hayr اlisilaaxiyi muxuu yahay wayuqsadu waxaa loola jeedaa bihi mashhuurka khayrulistilaaxiga maa mashhuur ishtihaara shuhroobay cala alsinati carabka ku shuhroobay shay waxaa jira carabka dadka u mashhuur ku ah sanad halas weydiiy hadii la yirahdan waxa inu sanad balahaynba dadkiina waa ku wada sheekeen ka maqashay ma naqaan war la sheegay wey marka ishtihaara cala alsina min hayri shuruudin shuruud la-aan tuctabaru la ictibaarayo wax shuruudoo loo ictibaari iyadoo aysan jirin dadka carabkooda wa iskaga caam ku noqday waxaa mashhuurka dadka afkooda ku noqday waxaa la dhaha almashhuuru cala alalsina layidhaahdaa walcaada ee maaha mashhuurkii musalax ahaa ka asaga a ah, mashhuurkaasna waa noqon karaa ku aan ah mashhuurhan mashhuur waa casiis buu iska noqon karaa qariib buu iska noqon karaa waxaan xadiid bahayn buu iska noqon karaa oo un kuturukuteerooda ku sheekaystaan fa yashmalu wuxuu shamlin karaa midka musalaxa aan ahayn mashhuurka almashhuuru cala alalsina layidhahdaa ee carabku iskaga ah, mashhuuroobaye wuxuu shamlini ma lahu isnaadu waaxidu mid hal sanad leh yaa mashhuur lagu magacaabi war waa qariibe muxuu ahaa ma dhihi kartid mashhuurkii qariibkaa ee ka hadlay anaga kama hadlayno mashhuurkii musalaxa iyo qariibka musalaxa kama hadlayne carabka dadka yaa laga maqlay baad dhihi ma lahu isnaadu waaxid hal sanad buu leh wamaa lahu akharu min isnaadi sanad ka badan waxa la mashhuur baa laska dhihi wamaa laa yuujad lahu isnaadun aslan waxaan sanad ba lahayna oo dadku iskaga sheekaystaana ayadana mashhuur buu noqon oon cadiid bahan marka mashhuur calaalasina kuwaa la yidhaahdaa qaacidadii musalaxa iyo mashhuurkan soo maray iyo shuruudihiisi waa khilaafsan yahay anwaacu mashhuuri hayru isilaaxi haddaba mashhuurkan hayru istilaaxiga ah ee calal alsina caamka ku noqday meequu qaybsamaa lahu anwaacun kahiira oo fara yahy asharuhaa noocyahaas nooca ugu mashhuursan alif mashhuurun bayna ahli lxadiidi khaasa waxaa jira xadii ahlixadika tiis mashhuur ku ah ahlixadika tiisu mashhuur ku yahay xadiidka mashhuurkooda koodii un istilaaxooda ahaa maan u malay inuu yahay wa mithaaluhu xadiidu anas anas xadiidkiisi ana rasuula allahi sal l slam qarata shahran bil buu qunuuday bacda rukuuci rukuucda gadaasheeda yadcu wuxuu habaanayey calaa riclin qabiilka reer ricli la yidhaahdo wadakwaana laba qabiil oo dhib badan oo saxaabada nabiga alay slam warjeeftay oo rag quraa laayey oo inkaar qaba oo qudar ah ballan bixid badan oo khiyaamo badan yay ahaayeen nabiga bil bil buu habaanaya rasulka aley wasalam oo salaada o dhan ku habaanay ah, jamiicu salawaat salaadaho dhan buu ku habaanaya qunuutu naazila la yihahdayo salaad khaaskuma aha sala salaada salaadaho dhan baa lagu qunuudaa oo musiibada hadda dhacaysa islaamka hadda haysato oo kale xalab ka jirto oo kale iyo yambaqi in la qunuudo ilaahay loo baryo dadka ayaga ee muslimiinta ehe mustadcafiinta ehe la gubayo ee la cadaabayo ee dhibaatada badan ay haysato cadowa iyo gaalkaa inu ilaahay eh, ka qabto ka joojiyo muslimiintan ilahay badbaadiyo owlo wey roobkii haddaan ka calaacalayna yaa khatar waa la baba'aya qanata shahran bacda arukuuci yadcuu calaa ricli wadhakwaan ricli dhakwaan bu iyo cusaye iyo cusaye casati laa weliba raaci marka xadidkan waa mashhuur cinda ahli xadiid buu mashhuur ku yahay xadikaas xadii mutafaq aleh bukhari y muslim ay soo saareen ba mashhuur bayn ahlixadiid walculamaa walcawaam mid oo waxaa jira mashhuura xadiidki waad ka maqli culamadii waad ka maqli kale cawaamtii baad ka maqli mithaaluhu almuslimu man salima almuslimin min lisaani wayadihi qof walba waa ku hadlaya culamada way soo deliishata ahlulxadidka kutubtooda ku qoreen caamada waa karo waxay leedahay muslimiinta isbadbaadiyaan almuslimu man salima almuslimin min lisaani wayadihi intaba waa adeegsadaan mashhuur cala alsinati aljamiic wey carabka dadka o dhan ba mashhuurun bayna alfuqahaa waxaa jira mashhuur fuqahada agtooda waad ka dhaxarki kutubtooda aad ugu soo celinayaan mithaalu xadiid abqadu alxalaali ila allahi aalaaqu mashhuuru cinda fuqahaa wey fuqahada agtooda sanad iyo riwaaye iyo waxaa shaqadood ma iy diraaya macnahan bay fiirsanayaan waa xadiid la daciifiyo cilmiga muxaqiqiinta ay daciifiyaan wey abqadu alxalaali xalaal yaaba la yiri keyfa takunu eh, see loo abqadu alxalaal bay leeyihin kuwa diidan ilah wuxuu xalaaleeyey ooma caroonay abqad xalaali xalaal wax ilahay ugu necab yahay waxa u caroodo ila llahi adalaaqu dalaaqa wax xalaala oo la baneeyey oo haddana ilaahay uu naco waxaa ka jirta dalaaqa ama ugu necab yahay fuqahada agtooda wey ayago markaa xadiidkooda waa daciif wey xadiidka ay qaateen mashhuuran bayna alusuuliyiin xadiid waxaa jira mashhuur kuwa ah usuuliyiinta agtooda mithaalu xadiid rufica an umati alkhada wاnisyaan wamustakiru caleyh alaxkaam takliifiya markay ka hadlayaan ayagu baabkaas baab axkaamu takliifiya iyo ragga dadka takliifta ay kuwsaaran tahay waxaas ayaa lasoo dariishani khata iyo nisyaankii iyo mastukru aley wx lagu khasbay dadka saxabu ibn xibaan alxaakim marka isagoo mashhuur calaa qowm ah iyo haddana saxiix noqon kara waa xadiid hadee mashhuurun bayna nuxaat maxwuulada ah xataa waa kuwan wa agtooda mashhuur ku ah mithaalu xadiid nicma alcabdu suhaybu nicma alcabdu suhayb low lam yakif ilaaha lam yacsi hadduu ilahay una ka cabsanin ma caasinin markaba ilahay buu ka cabsaday ilahi buu ka cabsaday bay noqonaysaa teknolojiyada laa asla lahu asal ma leh waxay maxwele la soo shir tagtay qaalahu ciraaqi ciraaqi baa sidaa leh alimaam ciraaqi waxuu yidhi asal ma laha hadda ayagu nicmo iyo wabiisa basriyiin iyo kuufiya ku kala tageen soomeen waa ficil iyo waa ism bay isku haystaan basriyiin waa ficil bay leeyihin ficil ficlaani maadiyaani jaamidaani hayr mutasarifaani waxaasi shuwa nicmada cabdigaasa faacilkeedia sohibkaasna waa khabar mutadiis maxduufiya ow kada ow faacil soo qadar waxgaasi ka dhex baxeen laakiin kuufiyada waxay leeyihin war waa ism iyadoo ah, ba gashaan haynaa xuruufuljar ay gashay xuruufuljarna waa calaamat lismi wey ah, wallahi maa hiya binicma alwaladi ninkii gabadha loogu bishaareeyey gabar baa ku dhalata layidhi ah, eh, nicma alwalad baa heshay markaas wallahi maa hiya binicma alwalad ama binicma almawluud nicma alwalad ma binicma baarka nicmada baa gashay maled halkaas wuxuu yidhi biruhaa sariqa wa nasruhaa albukaa hadday dabcad inay ku gargaarto waa ooy oohin bay halkaa la fadhiisani hadday rag kufeerayaan kutubayaan iyadoo way ooy haddaad biri iyo samafal ka rabtana wadaadkii wax kaaga soo xabi marka wakaas hadalkaasay dheheen laakiin de leysa calaa itlaaqi ogow hadda iska ilaali waxaa weeyaan un bayn qawseyn ahaan weytane ooma jeedna xaqiiqe waa war la sheegay mid dagaalka dhex ka geli waa jirtaa oo kab intay qaadato ama ragga si fiican oga takhalusi calaa kuli xaal xadiidkan mashhuuru cinda man cinda nuxaat yuu mashhuur yahay wax jirase maaha mashhuuru bayna alcaama caamadii baatan ayagana xadii mashhur ku agto afkooda mithaalu xadiiu alcajalatu min ashaydan ayaanoo kaas mashhuur cala alcaam wey alcajalatu cajalada degdego min ashaydan alta'anii min allah walcajalatu min ashaydan xadiidkaa wey caamada dee waxaa weeyaan dee waaba ogtihiin oo haraka haraka hayna baraka waa ka ay leeyihiin marka alcajalatu min ashaydan alcajala min ashaydan akhrajhu tirmidi xasana tirmidi waa taxsiiniyey sacad binu sinaan sinaan sacad binu sinaan nin la yihahdaa ku jira oo ay culamo fara badan daciifiyeen axmed iyo nasaa-i iyo daaro qudni iyo dahabi iyo intaba ay daciifiyeen ninkaasa ku jira axmed binu sinaan lakiin yaxya binu maciin baa tawthiiqiyey sidaa darteed ayuu alimaamu uh, albani xasana xadiiska waa xasan buu leyahy alcajalatu min ashaydan waa xasan ayuu leyahy tawthiiqi yaxya binu maciin abu zakariya buu qaatay xukmu lmashhuuri mashhuur xukunkiisa almashhuur isilaaxiyu baa laga hadlay wayr isilaaxi labadaba isku qabo midka mashhuurkii isilaaxigaha ah ee tacriifkii soo sheegnay ee qeyb axaada kamida ahaa iyo khayrulisilaaxigii labaduba laa yuusafu laguma tilmaami karo bikownihi inuu yahay saxiixan saxiix aw gayri saxiixin laguma tilmaami karo ibtidaan orodka horeba babada horeba xadiid mashhuur markaa arto waa saxiix ama waa daciif ama waa xasan kuma xukumi kartid ibtidaan bilowga u horeysaba laakiin xukunku wuxuu qaadani bacda albaxthi markii la baaro oo le warwarkan isagaa walaan iska baadhno bacd albaxthi yatabayan waxaa caddaani anahu asagu min asaxiix inuu kamid yahay anahu minhu saxiix wa minhu xasan mid xasan inuu ku jiro wa minhu daciif mid daciif inuu yahay wa minhu mawducu ayda xataa mid mawduucan war dhabi ahaynon laa asla lahu ah inuu xataa uu jiro markaad baadho ayo ogaan kownahu uu mashhuur yahay saxana ma keento dacfina ma keeno saxana ma keeno carfa ma keeno laakin in saxa almashhuur listilaaxiyu mashhuurkii istilaaxigahaa soo maray qeybta axaada kamid ahaa ee saddex iyo ka badan waxay wariyeen xadulmutawatirna aan gaarina mithaalkiisa aan soo maray hadduu xadiidkiisa asaxo fatakunu lahu miiza miizuu leeyahay darajuu leeyahay uu ka daraja sareeya casiiska iyo qariibka miizadaasoo turaajixu ka rajaxayso cala alcasiizi walqariib labada qeybood ee kale axaada casiiz iyo qariib midka mashhuurka ee saxiixa ka raajixsan oo hadday isqabtaan cinda tacaarudi cinda tacaarudi yayna soo bixi hamarada hamarada iyo faa'iidada uu leeyahay xadiidka mashhuurka ee saxiixa ah waxay soo baxaysaa markay iscaaridaan xadiid mashhuur iyo xadiid casiiza yaa iska hor imaaday maxaa samaynaysaa riwaayat akhari arjax riwaayat akhari arjax baad mashhuurka marka la qaadanay halkaasu marka mashhuur qiimihiisa kuso baxaa halkaas kuso baxa markii tacaarud imaada asaga iyo xadiid qariiba iscaariday asaga iyo xadiid casiiza iscaariday markaasaa waxaa la rajixi mashhuurki baa la rajixi kathratu lcadad murajaxaadka kamid tahay ashharu lmusanafaati fiih musanafaadka laga alifay mashhuur waxaa ugu mashhuursan ugu caansan almuraadu bimuصanafaati fi axaadiiث اmashhuura kutubta laga alifay axaadiista mashhuurada waxaa loola jeedaa hiy axaadiiث اmashhuurati calى alsina waa axaadiistan mashhuurka carabka ku ah alsina walaysat imashhuura isilaaxan lagama hadlayo almashhuur isilaaxi lagama hadlayo maxaa yeelay liannahu lam yualif lculamaau culummadu kamaynan alifin kutuban kutub fii jamci axaadiiثi اlmashhuurati isilaaxan ah, almashhuur isilaaxi mashhuurkii isilaaxigahaa axaadiis inti lagu soo jamciyey kitaab laga alifay maba jirtuu kuleh marka haddaad arato kutub mashhuur ka hadlayso mashhuurkii calal alsina carabka kuwii mashhuurka ku ahaa kuwii weeyaan wax laga alifay wa min hadihi اlmusanafaat kutubtaa la alifay lagana alifay almashhuuru cala alalsina mashhuurka carabka mashhuurka ku ah ama cinda nuuxaad ha ahaato ama cinda alfuqahaai walcawaam aan soo maray waxaa weye kutubta laga alifay ko almaqasid اlxasanatu fi ma ishtahara cala alalsina kitaab la yihahdo lisakhawi alimaam الsakhawi raximah اllah suyuudi bay suusadan ahaayeen nin fiicanoo qiimo badan buu ahaa marka kitaab kitaabtiisana waan soo maray markaan soo soconay eh, kutubta kasoo hadlaynay kitaab uu lahaa baan soo maray muxuu ahaa fatxulmugiith miu aha yaa iska laha fatxulmugiith sheekh wuxuu yiri fiiri kutubta lasoo kutubta la alifay faraha badneed ayaan soo maray ya soo saqaagu ma leh oka ninka kitaabka alifay wey wuxuu alifay marka almaqasid lxasana kitaab la yihahdo fi ma ishtahara cala alalsina kitaab maطbuuca oo mutadaawala wey kitaab maطbuuca oo yaala oo mashhuura wey ba kashfu اlkhafا wa muzul ilbas kitab la yihahdo fima ishtahara min alxadiiثi cala alsinati الnaas yaa iskale lilcajluni yaa iskale jim tamyiizu الطayibi min alkhabiiثi fima yaduuru cala alsinati الnaasi min alxadiiثi libn daybac daybici الshaybani kutubtaasa waxaa laga alifay saddexaadna algariib buu ku dhihi doonaa hay maku dara ya inan ku dara rabe ya ago inaan yardeeda inaan rabna insha allahu tacaala kitaabku adaab iska faahfaahsan yahay kitaab qiimo badan weeyaan aan dilba dhameyno biidn illah intaas hajwa galabta bilah tawfiq sala allahu waslama ala nabiyina maxamed